bismi اllahi الرحمن الرحيم alxamdu للh رb العaalمين وصلى اllهma وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمعين amا bعd فيqul الmؤلف رaximh اllah taعaalى والإmsاk عan تkfيr أhli الqبلة والبراءة minhm فيma أxdaثوا ma lm ybtadicuu ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر ويجتنب وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب wuxuu yidhi walimsaaku usuushii ahli sunnaha ayuu tirinayay ka gaabsi can takfiiri ahli اlqiblati dadka qiblada u jeedsada gaalaysiintooda oo laga gaabsado ama laga afhaysto waalbaraa'atu baa ka mid ah walbaraa'atina imsaak laga sameeyo yacni in layska ilaaliyo can takfiiri ahli lqibla iyo walbaraa'ati ka beri noqosho minhum ahlulqiblaha laga beri noqdo fii maa axdatuu wixii ay soo dariyeen dhexdiisa wixii ay dibkee keeneen dhexdiisa maa lam yabtadicuu haddaynan bilaabanin dalaalan lunsanaan dariiq khaldan haddaynan bilaabanin faman ibtadaca ruuxii bilowda minhum oo iyaga ka mida ah dalaalan baadi kaana wuxuu ahaaday kaasi calaa ahli lqiblati muslimiinta korkooda khaarijan mid ku baxsan buu noqday wa min addiini diinka xaggiisana maariqan mid ka baxay buu noqday wayutaqarabu waa la dhowaan allaahi allaa loo dhowaanayaa bilbara'ati caza wajalla bilbaraa'ati baa alla loogu dhowaanayaa ka beri noqosho minhu isaga laga beri noqdo wayuhjaru waana laga haajiri waa laga tegi wayuxtaqaru waana la xaqiri wa tujtanabu waxaa laga fogaanayaa qudatuhu jeermiskiisa ama daacuunkiisa fa hiya iyadu acdaa way ka gudbid badan tahay min qudati aljarib midka cadhada qaba ama cadhada gudbideeda ama cadhada jeermiskeeda taa way ka gudbid badan tahay macnaha ayb qudada waxaa la yidhaahdaa qudat lbaciir waa daacuunka geela ku dhaca waa baalkii aan dhihi jirnay maan marinaya kudka la yidhaha ayaa qudda la yidhahda geela ku dhaca qudatulbaciir marka wuxuu ka wadaa sida ay u gudubto oo xanuunkaasi markuu geela uu ku dhaco sida uu u gudbo oo kale sidoo kale caqadu markay geela ku dhacdo sida ay u gudubto oo kale sidaasay ruuxa baadida iyo bidcada ku dhacay jeermiskiisu kuugu gudbaya macnaha bal waa ka gudbid badan yahay ule macnaha ayib waa kugu tallaalaya walimsaaku can takfiiri ahli lqibla masaladan uu kaga hadlayo meeshan imaamku waa min usuuli ahli اsunna waljamaaca saxaabadii iyo salafkii usuushooday ka mid tahay dadka muslimiinta ahlulqiblaha waxaa la yidhahdaa waa dadka muslimiinta laana qibladay u jeedsadaan qiblada u jeedsasa maxaa laga wadaa way tukadaan waay marka dadka tukada baa laga wadaa ahlulqiblaha ayib dadka gaalaysiintooda iyo diinta in laga saaro ayay iska ilaaliyaan ayib sidoo kale in dadka laga beri noqdo ahlulqiblaha ah oo yacni layska fogeeyo oo cadaawad kulli a ah loo qaado fii maa axdauu wixii ay dib ka keeneen yacni haddii ayba dhacdaba inay xataa ay waxyaalo dib kala yimaadaan laga berin noqon maayo iyagoo dhan muxuu ahaayey baraa'a laga qaadan maayo allaahuma inay baadi ay la yimaadaanoy dib ka keenaan mooye oo ciddii baadi dib ka keento dariiqa ka lumaaya kaasi dadka ahlulqiblaha iyo dadka tukaduu ku baxsan yahy khaarijan can haddii la yidhaahdo kaana can ahli اlqiblati khaarijan haddii sidaa la waxay noqonaysaa dadka musaliintae tukada muslimiinta o dhan waaba ka baxsan yahay haddii can la isticmaalo hadday calaa noqotana iyaguu ku baxsan yahay in iyaga ku kacsan waayo macnaha oo oo muxuu ahay khaarij ah oo iyaga iyo masaalixdooda iyo danahooda iyo dhiigooda iyo acraadooda iyo ku baxsan yahay saasay noqonaysaa wa min addiini maariqan diintana waa ka baxsan yahay muruqi yani waa tii axaadiistii khawaarijta ku timid kelimadu macna masaladu marka laba qaybood bay leedahay qaybta dambe oo ah wayutaqarabu ila allahi bilbaraa'ati minhu dadka ku dhacay eh, inxiraafka ku dhacay bidcada ku dhacay sidee loola mucaamaloonaya waa masalo masalada ka horraysa see dadka muslimiintaa eh, oo la xukumo inay diinta ka baxeen oo ridoobeen taasoo hormariyay masaladaa marka wuxuu yidhi in eh, imsaaq laga sameeyo imsaaqu waa inaad eh, ka gaabsato oo aad ka fogaato oodan ku degdegin taas way maanaa ayib eh, nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bay axaadiis badan kaga sugan tahay inuu aada uga digay dadka ahlulqiblaha a gaalaysiintooda fi saxiixayn iyo keyrkoodba waxaa ku sugan axaadiis dhowroo nabiga ka sugan sal lla alay wasalam inuu yidhi ruuxii walaalkii ku yidhaahda gaal yahow ama cadowgii ilaahay oo ku yidhaahda hadduu isagu kaa uu ku yidhi oo xukumka uu saaray ehel u yahay oo istaahilana dee isagaa gaal ah hadduusan istaahilinna ruuxii kelimada yidhi bay ku soo noqonaysa taasoo macaani kala gedisan ay culimmadu ku fasireen marka waa halis kelimadan sida fudud aada u tuurayso meel cidlaad dhici mayso cidda aad ku tidhi hadday ehel u noqon weydana aday kugu soo noqonaysa Ah. sidoo kaleeto ayaa nebigu wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii xukumka noocaasa ama aadan ehel u ahayn ama meesha aada saartay ayna munaasibba ku ahayn ood ku fududaato inay dhici karayso inaad gaalnimada aada dadka ku tuurayso inay adig kugu dhacdo ood ciddaad gaalaysiinaysa aduguba kaga habboon tahay yacni gaalnimada iyo shirkiga sida uu tilmaamayo xadiidka xudayfa radia allahu tacala canhu ardaa oo nebigu uri sal lay waslam ina mima atakhawafu calaykum rajulun qara'a alqur'aana xata idaa ru'yat bahjatu calayh waxa aan idinka baqayo waxaa ka mid a ah. nin qur-aanka akhriyey oo diinta bartay markii la arkay diinta dhalaalkeedii markii korkiisa lagu arkay wa kaana rid-an lilislaam islaamkana uu difaac u noqday islaamka dhalaalkiisii cibaadaadkii taacadii khayrkii baa ka muuqday islaamkana wuxuu u noqday difaac buu u noqday oo ruux islaamkii garab taagan oo diintii iyo khayrkii garab taagan buu noqday nin wuxuu noqday markaa kadib ayuu khayrkii iyo dariiqii ka fogaanaya markaasuu fansalakha minhu waa ka dhex baxaya wa nabadahu waraa'a dahrihi gadaal buu ku tuuraya wa saca calaa jaarihi bisayfi waramaahu bishirk dariskiisii ayuu seef u qaadanaya gaalnimona waa ku xukumaya dhiiggiisana waa bannaysanaya waa dariskiisii shalay ay masaajidku wada jireenoo wada tukanahayeenoo muxuu ahaayey muslimka ahaa oo buu intuu xukumo ayuu markaa kadibna dhiiggiisa bannaysanaya seefuu qaadanaya saxaabadu waxay weydiiyeen rasuulka ilaahi sal lla alay wasalam ayuhumaa wlaa bishirki almarmiyu aw irraami koodeebaa gaalnimada ku habboon ama istaahila ma kan hadalka tuuraya mise ka lagu tuurayo la xukumayo wuxuu nebigu yuri sal ly bal balirami kan xukumka tuurahaya ayaa shirkiga iyo gaalnimada ku haboon buu nebigu yuri sal lay waslam isagaa istaahila marka waxay tilmaamaysaa inayna masaladu mas'alo sahlan ahayn xadiiskaas taxaawi iyo tabaraaniyaa soo saaray ibnu kaiirna wuxuu leeyahy sanadkiisu waa jayid culimmada sheekh albani iyo keyrkiina waxay leeyihiin bimajmuuci turuqihi xadiidku waa xasan bay leeyihin xadiidku xasan buu noqonay marka wuxuu tilmaamaya isagii axaadiista kaleba mas'alada gaalaysiintu inay tahay masale adadu waxaad ka garan kartaan qaabka ay salafku ula mucaamuloon jireen masaladaas xataa dad gaalaysiintoodu ay nusuusta daahir ku tahay ayay haddana saxaabadu acyaantooda inay gaalaysiiyaan bay ka taxadari jireen maalan kaba soo qaad khawaarijta axaadiista ku soo aroorta ee mutawaatirka ah waxay tilmaamaysaa inay diinta ka baxeen weliba diinta intay ka baxeen inayna waxba diinta kaga hadhin yamruquuna min addiini kamaa yamruqu asahmu min arramiya diintay ka dhex baxayaan sida uu leebku meesha lagu ganay iyo hadafka uu uga dhex baxayoo kale markaasuu nebigu sii faahfaahiyey Ah, waxaad fiirinaysaa eh, nasliga waa birta leebka afkiisa ah mise dhacaanno kuma yaallo dhiigna kuma yaallo waxaad fiirinaysaa eh, baalashii iyo meeshay ka hayeen mise wax dhacaana iyo dhiigtoona kuma yaallo ushii leebkaaad fiirinaysaa mise sidoo kale waxba kuma yaallo meesha ugu dambaysee gantada ah yaad fiirinaysaa mise waxba dhiig iyo dhacaan kuma yaallo yacni waxa weeye si waxay uga dhexbaxday aan caadi ahayn wax aharna uusan kaga reebin daahirka xadiisku wuxuu tilmaamayaa iyo iyo axaadiista khawaarijta kusoo hortay daahirkeeda waxaa laga qaadanayaa inay gaalo yihiin oo diinta ka baxeen soo ma iyadoo daahirkaasi jiro haddana saxaabada jumhuurtooda iyo raggii la dagaalamay maynan ku dhiiranin inay yidhaahdaan waa gaaloo diinta ka baxeen bal cali oo ahaa ninkay la dagaalameen oo dhiiggiisa banaysteen isagii saxaabadii muxuu ahay la socday ayaa markii la weydiiyey waxaa la yidhi akufaarun hum baa la yidhi ma gaala wuxuu yidhi min alkufri faruu waxa u geeyeyba inay dhiigga bannaystaan oo wax kharibaan oo waxaan sameeyaanba gaalnimo ka carar waa iyagoo gaalnimo ka carara isleeyihi marka hadiis kale wuxuu leeyahay afar kale wuxuu leeyahay ikhwaanunaa qad baqow calayna waa walaalada oo nagu xadgudbay waay ah, haddana maca dalika axaadiistan oo inay daahirkooda diinta ka baxeen baa muuqata leesh leanna waxa way saxaabadu ridwaanullahi calayhim iyo salafku aad bay uga taxadari jireen mas'alada in shaqsi diinta laga saaraa waa manhajkii saxaabada waay ridwaanullahi calayhim nebigayna ka barteen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo waqaaicdii dhacaysay iyo rasuulku siduu ula mucaamaloonayay bay ka fahmeen mas'alada ruux soo islaamay in diinta laga saaray inay masalo sahlan ahayn tacliintaasay marka qabeen ridwaanullaahi calayhim waana mid ay culimmadu ka qaadanayaan marka nusuusta la fiiriyo ruuxa islaamnimadiisa in la sugo inuu diinta soo galay waxaa ku filan qariino basida ku filan wax yar oo ku tusaya inuu islaamay haddii la helo ama lagaba fahmi karo islaamnimadiisa waa lagu sugaya qariino yar cala alcaks haddii islaamnimadiisu sugnaato wax cad in la helo mooye qaraa-in diintu kaga baxay qaraa-in ma soconayso saas daraaddeed alqaraa'in fi hada almajaal malqiya waa in wax cad la helo marka ruuxa diinta uu ka baxay la xukumay saas daraaddeed baa nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh fi hada almajaal uu qaraa-in fara badan oo weliba qawiyeyo xoog badan uusan waxba ka soo qaaday sida maalan muxuu ahay xadiidkii usaama oo kaleeto ninkii gaalka ahaa ee dagaalamay ee cararay ee uu ka daba tegay ee seefta markuu uu la gaadhayo ku dhufo ashahaatay war maxaad u dishay usaamow rasuulka ilaahayow naf baa u geysay nafta kala cararay mooyaane oo ma qalbigiisaad jeexdaa lagu yidhi qaraa-inta markaad fiirso waxay ku tusayaan sida usamaba yidhi inay ninkan nafi u geysay baa qaraa-intu kuusoo baxaysa laakiin qaraa-inta halkan maahee hadalkiisaa la qabanayaa qaraa-intuna wax ka qaad male qolyihii sabana sabana yidhi sidoo kale sabana baa loo qabtay ninkii saxaabadoo socdo oo meel baadiyo maraya xaynta haystaye salaamay ee asalaantiisii waxba ka soo qaadi waayeen ay dileen ee xayntiisa kaxaysteen salaantiisa maxaad islaam uga dhig weyda islaamnimadiisa maxaad salaanta ugu yani aada ugu nabadgelin weyda walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan baa layidhi soo ma marka qaraa marka ruuxa islaamnimadiisa la ictibaarinayana qariino yar baa ku filan hadday noqoto diinta ha laga saarana waxay u baahan tahay in la helo yaqiin la helo warcad oon shakigeli karin waa in la helo saas daraadeed ba shekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulwasiir iyo aimadu waxay leeyihiin yacni man habata islaamuhu biyaqiinin laa yazuulu canhu ila biyaqiin ruuxii islaamnimadiisa yaqiin ahaan la ogaado inuu muslim yahay islaamnimada kaga bixi maayo ilaa wax yaqiin a ah mooye yaqiintaa yaqiin unbaa burin karta laakiin shaki iyo tuumotuumo iyo maya masaladaasi marka waa masale adag bal waxay culimmadu ku tilmaamaan inay tahay axkaamta shareecada oo la qaato xukumka ugu adag xukum e, dalaaq ku saabsan inaad qaadato ama nikaax ku saabsan ama dahaaro ku saabsan ama jinaayaad iyo ku saabsan muxuu ahaa jiraaxaad ku saabsan ayaa boqol gobol ka fudud inaad qaadato xugum ruux diinta laga saaraya ascab xugum oo diinta ka midoo la gaadho waa sababtu maxay tahay ruux baad yacni waxa weeye diinta dhan bannaanka laga dhigaya saas daraaddeed baa ruuxii wax yar oo cabsi ah ama diin ah qalbigiisa ku jirto aakhara unun dan ka leh baab uu ku fududaado ma baab uu ku fududaado ma aad baa loogu yaqaanay dadkii ahlulcilmiga iyo dadkii manhajkan iyo usu yani saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immadii iyo aad bay isaga yani waxway uga gaabsan jireen oo isaga ilaalin jireen alimaamu axmed caleyh raxmatullah baynamaa eh, aan soo marnay taqriiban lalakaa'ina uuba soo guuriyey shan boqol oo culimmadii muslimiinta oo boqol ka badanoo imaama ah ay ku jiraan inay qabeen dadka qaba qur'aanku waa makhluuq inay gaalo yihiin haddana maca daalika acyaantoodii ashkhaastooda in la gaalaysiiyo madaxdii iyo qaaliyadii iyo muctasilada ashkhaastoodii in diinta laga saaro a'imadu acyaantan ka wada ashkhaastooda aimada in badanoo ka mid waa ah ku dhiiran waaya masaladaa marka waxa wey waa manhajka saxda waa sida dad baa mas'alada intay dhanka kale ku dhaceen eh, huluwigii khawaarijta intay ku dhaceen baa cid kastoo tidhaahda waa masaladan ha laga taxadaro oo asalkii saxaabada iyo salafka ha la maro oo masalatu takbiir takfiir ha layska jiro ah, alghuluwu fi takfiir ayaa waxay u qaateenba masaladan in la adkeeyo la dhuudhuujiyo oo dadka laga celceliyaba inay tahay madhabulirjaa haddaaba tidhaha war dadka ha waxa lagu murji'i baa tahay war murji'i mee irjaana meehe waa madhabkii saxaabada iyo salafka waay waa madhabka nusuusta iyo tacaamulkeeda uu kutusaya salafka waay bal ninka ku fududaanaya ayaa waxa weeyaan eh, qar buu saaran yahay ah, naar qarkeeduu saaran yahay ninka baabkan ku fududaanahaya ee eh, aan muxuu ahaayey marinaynin jidkiisa marinaynin halis ku jira masaladaasi marka masaladaas uu sheekhu ka hadlayo dadka ahlulqiblaha gaalaysiintooda in laga taxdiro macnaheedu ma aha inuusan eh, ruuxu markuu islaamay kadib uusan diinta ka bixi karin ruuxa hadduu islaamo eh, diintu waa mabda' la soo galo eh, ruuxuna inuu ka baxo ama wax lagaga saara hadday timaado laga saari kara waay oo la xukumi karayo yani ruux diinta soo galay kama baxo kamana bixi karo mana gaaloobayo waa madhabulirjaa waa gaaloobaya hadduu wuxuu ku gaaloobi lahaa kudha waa gaaloobaya taasi waa masale iska cad waay oo waqtigii nebigay ridoobeen kadib bay ridoobeen xilligii saxaabadii ridoobeen yani waxa weeye aakhiru zamaanka qabaa'il inay ridoobi doonto nebigu sheegay sal lay waslam dadka diinta soo galay way ka noqonayaan waana ridoobayaan yani camal bay ku ridoobayaan qowl bay ku ridoobayaan ictiqaad bay ku ridoobayaan masalada masale iska cad laakiin masalada laga hadlayo waxa weeye xukunkeeda marka la qaadanayo ayaa loo baahan yahay in aada loo taxaduro saas maana eh, masaladan ahlu sunnaha marka sidaasay qabaan eh, waxaa khilaafsan oo masaladan ku khilaafay nimanka la yidhaahdo khawaarijta waa firqadii ugu horraysay oo ka koox ishaysata soo baxday islaamka dhexdiisa waana masaa ugu horraysay oo manhajka salafka lagu khilaafo oo soo baxday mas'alatu takfiiri lmuslimiin muslimiinta in la gaalaysiiyo waa maqaalaadka dawaa'ifta maqaaladii ugu horaysay oo soo daahirta saas saas daraaddeed ba waxaa laga maarmaan ah waxay eh, iyagu ay ay qabeen khaasatan eh, nimankii hore alkhawaarij aluulaa baa la yidhahda ama muxakima la yidhahda khawarij ulmuxakima nimankii masaladii taxkiimka ka kici jiray oo markaasi dadkii taxkiimka gaalaysiiyey cali iyo mucaawiye iyo saxaabadiiya gaalaysiiyey waxaa la yidhahdaa almuxakima la yidhahda almuxakima waana khawaarijtii ugu horraysay waana nimanka la hubo inay khawaarij yihiin oo naska xadiidka nebigu sal alla lay wasalam siday saxaabadu warinayaan nahrawaan lagula dagaalamay cali kooxdiisu la dagaalantay nimanka la hubo inay khawaarij ahaayeen waa kuwaa wixii ka dambeeyey yani ma khawaarij ba mise khawaarij ma aha yani bucdan wa qurban khilaafa ka jiri karayo laakiin acyaanihim biashkhaasihim inay khawaarij ahaayeen nimanka laisku waafaqsan yahay ayaga marka fikirkoodu wuxuu ahaa laba qodob baa asaas u ahaa si aad u ogaataan qodobka koobaad waxa weeye takfiiru nnaas bima laysa bimukafir dadka oo lagu gaalaysiyo diinta lagaga saaro waxaan ahayn wax diinta lagaga baxo Ah, wax ama dembi ah oo aan diinta dadka ka saarayn ama aan dembiba ahayn laakiin masaa'il ijtihaadiya ah ama ma ahe xataa masaa'il ijtihaadiya aan ahayne xasano iyo khayr ah bay dadka diinta kaga saari jireen ayib masalada maalan ay dadka saxaabada diinta kaga saareen oo masalatu taxkiima ah. in dhiiggii muslimiintoo daadanaya rag loo saaro oy ka hadlaan oo xugum ka soo gaadhaan oo laga heshiiyo ya ma dembi baa oo oh, dhiigga muslimka la baajiyo war mama dembi baa ya mise waa xasano ya waa xasano soo ma bal waa min afdal اlxasanaat waa oo nebigu sal alay slam uu ku ammaanay wiilkiisii mxuu ahaayey e, mxuu ahaayey xasan ibnu cali soo ma ahayn ina bni hada sayidun ah yuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayn min almuslimiin wiilkaygan waa sayid laba kooxood oo muslimiinoo waaweyn oo dagaal ka dhexeeyuuna ilaahay ku heshiisiin doonaa sayidnimuu ku qaatay mas'aladii xasan uu sayidnimo ku qaatay ayay khawaariji saxaabada ku gaalisiisay meeshaa marka waxaan doonaya inay dhahdo khawaarijtii xilligaasi keliya waxay dadka ku gaalaysiinayeen dunuub keliya maahay laakiin xataa xasanaad iyo daacaad bay dadka ku gaalaysiinayeen ayaga ula muuqday khalad uma muuqday ayagay khalad ula muuqatay lakiin masle daacay ahayd xasanayn ahayd waxaa taas ayadana soo gelaysa masaa'il ijtihaadi ah oo wajahatu nadarku isku khilaafi karo oo culimmadu isku khilaafsan yihiin oo lagaga ra'yi badelnaan karo oo ijtihaadkeedu saa'iq yahay inaad dadka ku gaalaysiiso madhabkii khawaarijta waa ka daran yahay ah, waa ka daran yahay leanna khawaarijta marka kutubta la tasiilinaya waxay leeyihiin waxay dadka ku gaalaysiin jireen dembi buu ahaa laakiin daacaadna waa ku gaalaysiin jireen masaa'il ijtihaadiya oo lagaga xoog badan yahayna waa ku gaalaysiin jireen ee dunuubtana waa ku gaalaysiin jireen kulli waxaa kulminaya inaad tidhaahdo takfiiru nnaasi bima laysa bimukafir wax aan diinta lagaga baxaynin inay dadka diinta kaga saaraan oo ama daacaad iyaga ula muuqday inay gaalnimo tahay ama masaa'il ijtihaadiyo ayaga uun dhankooda mooyaane dhanka kale gaalnimo u arkeen ama ma ahee dunuub aan gaalnimo keenaynin macaasi iyo kabaa'iru dunuub oon diinta lagaga baxaynin intaaba wixii iyaga ku khilaafay gaalnimay ku xukumeen waa qodob sidaas daraaddeed haddaad manhaj ka dhigato waxaan diinta ka saaraynin dadka inaad diinta dadka kaga saarto asalkii ugu cuslaayee khawaarij waad ku fadhidaa haddaad tidhaahdo xataa anigu zinada dadka diinta kagama saarin oo e, dhiig inay dadku e, wax dilaan diinta kagama saarin oo kaxadahaya kama saarin laakiin ninkii caalimka ahaa ijtihaaday masale ijtihaadi ana ka hadlay haddaad diinta ka saartay adaa ka taran soo ma waxyaalo daacaad oo adiga lagaaga xoog badan yahay oo khayraad ah oo adillo leh inay adiga intay khalad kuula muuqdaan inaad dadka diinta kaga saarto kadibna tidhaahdo anigu zinada kagama saarin oo wax ka daran baad kaga saartay soo ma saas daraaddeed asalkii ugu weynaaya khawaarijta waad ku fadhidaa masaladaa waa in la fahmo way leanno dad badanoo masaladaa ku fududaado wadaadda lahoo da'yar lahoo waxay ku wareegaysanayaan adeer anigu ruuxa zinaystay gaal inuu yahay ma qabo ah, ah, ruuxa waxaday inuu gaal yahay ma qabo ayib ruuxa kugu khilaafsan mas'alo fiqi ah oo ijtihaadiye ah oo ijtihaadu isku khilaafsan yihiin oo khilaafkeedu saa'iq yahay haddaad diinta ka saarto soo kama darniidkii tan kaga saaray maxaad kaga gedisanta saas way macana masaladu marka waa inay waadix noqoto midda labaad khawaarij dhammaanteed firaqeedu ma aynan qabin takfiir murtakibi alkabiira khawaarijta firaqeeda qaar ka baa waxay qabeen ruuxa dembiga weyn galay ee ama zino galay ama tuugnimo galay ama xatooyo galay inuu gaal yahay mayna qabin maca dalika khawaarij bay ahaayeen marka kaa saari mayso meelahan masalada sida basiidka loo cilaajinaya maaha marka wax aan diinta aynan qabin in lagaga baxayo shareecadu aynan qabin haddaad dadka diinta kaga saarto horta asalkii ugu weynaayo usuululkhawaarij waad ku fadhidaa kow masalada labaad ama asalka labaad waxa weeyaan dadka ahlulqiblaha oo dhiiggooda la xalaashado calaa hada alasaas istixlaalu dimaa'i ahli lqibla oo marka hore ay ka hormarto inaad xukuntood gaalnimo saarto gaalnimo aynan istaahilin ehelna u ahayn ayagoo ahlulqibla ah inaad marka hore xukunto marka dambena dhiigooda bannaysato waa qodobka labaad ee khawaarijtu as usuushooda asalka labaad waa labadaa asal haddii lagaa helo in dhaqankaagu dhaqan khaariji yahay ninka ka shakisan waa ninaan aqoonin mabaadidii khawaarijta haddaad labadaa asalba ku fadhido khawaarij iyo dhaqankeedii iyo afkaarteedii iyo mabaadi'deedii meel kaama jirto saas way macnaha ayib taa markaad ka gudubto waxaa imaanaya haddana oo masaladan tasaahulkeeda ka mida iyo qaabka loogu fududaado masaa-isha noocan oo kale ah cinda ahli sunna iyo qadaayaadka ijtihaadiga ah ee tani ugu weyn tahay waanu soo sheegnay midda ugu culus inay tahay waxaa go-aankeeda iyo xukunkeeda gaadha dad ehel u ah ruux muslim oo diinta ku jiray inuu ka baxay yaa xukunkeeda iska leh ya soo masale ijtihaadiya maaha xataa haddii nas loo helo nasku wuxuu u baahan yahay in lagu ijtihaado naskanu meeshuu ku dabaqmi lahaa war hebel nasku ma ku fadhiyaa mise kuma fadhiyo waa masale ijtihaadiya soo maa yaa ijtihaadka iskale marka ya dhinaaa culimay u baahan tahay saas daraaddeed haddaad ehelkeedii mas'alada ka saarto ood bannaanka u dhigto tidhaahdo dhallinyaro iyo dalabatulcilmi ku ciyaara oo nin walow intaad qaaddo mid madaxa ka saar ood u fasaxdood baabkaa gelisood saa u fududayso ayadana waxa weeyaan waa min akhtar oo usuushii khawaarijta ah leanna waxa weeye khawaarijtu culimmadii iyo fuqahadii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ee mas'aladan lahaa go-aankeeda lahaa xukumkeeda lahaa intay ka boobeen ba iyagoo oon aqoon lahayn oo siduu nebigu ku tilmaamay sal lla lay waslam caqliyari iyo cilmi yari ay hayso fiqhiyari iyo caqliyari ay isugu darmatay ayay masaladii bilaab inay ka hadlaan oy dadkii xukumaan oy saxaabadii xukumaan oy masaa'ishii meelan aan ah ay dhigaan meelaha laga soo galay marka mid marka waa in mas'aladan loo daayo ehelkeeda loo daayo oo yaa dadka xukumaya oo cidda dembiga ku dhacda yaa fiirinaya oo dawaabiddii yaa fiirin kara oo yaa ijtihaadi kara ehel baa iskale ciddii iska lahayd waa in loo daayo oo dadka faraha kula jira ee ehelka aanu ahayn faraha kala baxaan ayadana waa qodob asaasiya ta kale waa in la kala qaado waxa loo yaqaano cinda ahli الsunna waاljamaca loo yaqaano altakfir اlmuطlaq iyo altakfir اlmucayan takfiirka guud oo gaalaysiinta guud wixii ciddii wixii waxaa sameeyo waa waa gaaloobaya ciddii ilahay cid aan ahayn barida waa gaaloobaya ciddii waxaa samaysa diinta waa ka baxaya waa takfiir mulaqa waay tafkiirka takfiirka mulaqa keliya wuxuu u baahan yahay in daliil loo helo in nas aad hesho nas sheegaya inay masaladaasi gaalnimo tahay intaa un bay u baahantay waxaa ka gedisan altakfiiru almucayan waxa loo yaqaano takfiirkii guud gaalaysiintii guudo wixii sidaa sameeya waa gaal marka laga yimaado oy noqoto dadkii waxaas galay laf ahaantoodii acyaantoodii in la xukumo takfiiru lmucayan baa la yidhahda marka way ka adagtahy marka waxay u baahan tahay shuruud waxay u baahan tahay mawaanic waxay u baahan tahay dawaabid waxay u baahan tahay ruuxii in la qiimeeyo waxay u baahan tahay in la fiiriyo maxaa u geeyey waxay u baahan tahay aqoontiisa in la fiiriyo bii'ada uu ku noolyay in la fiiriyo yani waxa weeye in yani eh, miisaan guud la saaray u baahan tahay markaa kadib baa xukunka sharciga shakhsiga laga qaadan karaa marka cinda ahlisunna waljamaca waa kala duwanta cid kasta oo yani ku dhacday wax shareecadu ku sheegtay inay gaalnimo tahay ma aha inuu lafahantiisu gaaloobaya isagoo wixii gaalnimada ahaa ku dhacay buusan haddana diinta ka baxayn isagu bictibaar ama waa jaahil ama ta'wiil baa u geeyey ama waa mukhti ama waa naasi ama iqaama xujadii baan ku oogmin ama yani waxun baa jira ama maanici baa diidaya xukunka ama waxaa maqan shardi baa maqan saas way maanaa walaysa adalla calaa dalika xadiiskii nebiga sal alla lay wasalam rasuulku sal alla alay wasalam soo muusan lacnadin cidda khamrada cabta ya cidda khamrada cabta nebigu ma lacnadin ayb nin khamre cabbay baa loo keenay markaasuu nebigu jeedlay mar kale isagoo cabbaa la keeno waa la jeedlay mar kale isagoo cabbaa keen waa la jeedlay markii dambe ayaa saxaabadii nin ka mid a ah wax ka sheegay oo habaar iyo lacnadii wax isugu daray nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam ha lacnadin buu ku yidhi oo maxaa yeelay ilaahay rasuulkiisuu jecelyay maxaana horay u jiray ninkii hee khamro cabba waa malcuun soo maahay ninkan hadduu khamro cabay oo dhowr goorba la keenay isagoo khamro cabay soo ma ahayn in la yidhaahdo hebelow malcuun baa tahy soo saas maaya tayib nabigu wuxuu ihi maya ha lacnadin muxuu ugu diiday marka meeshaa waxaa kala gedisan iطlaaqa oo in la yidhaahdo ruuxii khamro cabba waa lacnadanye iyo shaqsigii khamrada cabay marka la xukumahayo waa la kala qaadi soo ma jeed ruuxii ilaahay cid aan ahayn baryo waa gaal diintu ka baxaya ruuxii baryey baa laynoo keenay waxaan leenaha war diinta waad ka baxday maya duruuftiisaan fiirinayna xaaladiisaan fiirinayna marka kadib baa xukunku ama la saari ama wuu ka baaqana waxaa inta badan jira qolyahan quluwiga eh, takfiirka masaaishan ishan quluwiga ku sameeya tandiiran markay masalada ay ka niqaashayaan oy hadal ay joogto hadal way ku dhahayaan annaga shuruudu takfiir waan qabnaa dawaabidda waa ilaalinaynaa waan qabnaa cinda ahlusunna mawaanicda in meesha ka baxdo waa qabnaa laakiin waa tandiir waa marka masaladu ah hadal iyo niqaash joogto laakiin markay tabiiq tagto dawaabiddii o dhan meesha waa ka baxaysa sidaas daraaddeed xaaladdaasoo kale tanaaqud markay dhacdo oo markuu ruuxu wax tandiirinayana uu shuruud iyo dawaabid iyo mawaanicda sheegayo markuu barnaamijka camaliga agaanana uu meesha ka saarayo waxay noqonaysaa hadalkiisa waxba kama jira waxaa la ictibaarinaya ficilkiisa leanna wax weeyaan camaliyan haddii aad dadkii adoo dawaabid iyo mawaanicu firin aad diinta ka saarayso ood gaalaysiinayso dhiiggooda ku bannaysanayso marka lagula kulmana aad ku marmarsoonaysa aniga dawaabidiiyo waan qabaa shuruuda waan qaba dee hadal aan macno lahayn waay hadaan macno lahayn masalada iyadana in lagu baraarugo ayay u baahan tahay arrimahaasi marka waa arrimaha ku saabsan masaladan iyo ahlu sunnu waxay ka qabaan iyayaa khilaafsan oo khawaarijta iyo dadka dariiqooda maray dariiqada inta badan waxaa ku ta'aursan saan horeyba uga hadalay muxaadaradii qolyahan loo yaqaana atakfiir walhijra oo iyagu ma hubaysnoo meelaha dadka diinta ka saara iyaguna inay muslimiin yihiin isrumaysan dadka intooda kalena diinta inay ka baxeen oo gaalo yihiin iyo qolyahan dagaalama oo khaasatan afkaarta alqaacida ururka la yidhaahdo afkaartiisa ku socdaay shaki kuma jiro ninka ayagana garanaya usuushana yaqaana shaki ka geli maayo in ay eh, muxuu ahaay madhabkii khawaarijta iyo takfiirka wax badan ku dhacaan ku dhaceen macana oy tatbiiqinayaan camaliyan saas way waana midda keenaysa weeye in ay e, daahiro u noqoto in dhiigga muslimiintu uu aada ula fududaado oo ay yani iska dabaashaan leanna waxa weye asalkaasaa keenaya asalka takfiiriga ama khaarijiga ama quluwiga ayaa keenaya meeshaasay ka imaanaysaa masaladu marka in aada looga taxadaro wey ruuxa muslimka masaladaas uusan ku fududaanin wey maana ayb wاlimsaaku can takfiiri ahli اlqiblati baa usuusha ahlu ka mid ah dadka ahlulqiblaha gaalaysiintooda oo laga gaabsado yacnii in quluwi lagu sameeyo ka wada waalbaraa'ati minhum iyo in laga beri noqdo ah. yacani wayse saaran tahay imsaaqay ku xidhan tahay can takfiirkaasay ku xidhan tahay baraa'adu yacni waxaa laga gaabsanayaa can takfiiri ahli wa can ilbaraa'ati minhum ah. inaad ka beri noqoto muslimiinta ahlulqiblaha aad tidhaahdo beri baan ka ahay oo isku diin oo aad iska fogayso oo xaqii ay kugu lahaayeen oo maxabadii iyo hiiladii iyo garab istaagii iyo walaalnimadii iyo inaad ka saarto albaraa'atu minhu fii ma axdauu waxay soo darriyeen imaamku wuxuu kala qaadayaa wixii ay dib ka keeneen oo ruuxu uu dib ka soo darrisiiyey buu laba u kala qaadayaa waxna wuxuu noqonayaa waa dalaal waxna dalaal buu ka sokeeyaa waxa ay dib ka soo darriyeen hadduusan dalaal gaadhsiisnayn oo macaasi iyo dunuub iyo wax saasoo kaleeta uu yahay ruuxa muslimkaa laga beri noqon maayo laakiin hadduu wuxuu dib ka keenay uu dalaal yahay waa kan marka dib uu ka keenay fii ma axdauu maa lam yabtadicuu haddaynan bilaabanin dalaalan baadi haddayna bilaabanin haddayna dib ka keenin oo waxay dib ka keeneen hadduusan ahayn wax lunsan dariiq lunsan iyo fikir lunsan hadduusan ahayn faman ibtadaca ruuxii bilowda oo minhum iyaga ka mida dalaalan lunsanaan ama dariiq lunsan ama fikir lunsan kaana wuxuu ahaaday kaasi calaa ahli lqiblati dadka muslimiinta korkooda khaarijan mid ku baxsan buu noqday wa min addiini diinka xaggiisana maariqan mid ka baxsan buu noqday ah, muruuqaas wuxuu ka wadaa bimacnaa siday ahlu sunnuhu qabaan bidcadu laba wey ruuxa eh, dalaalka uu bidcada uu la yimid waa labo bidca mukafira iyo bidca hayru mukafira bidcada midna waa bidca muqallada waa bidca culus oo ruuxa diinta ka saaraysa midina waa bidca hayru mukafira oo diinta lagaga bixi maayo waa macsiyo iyo dembi weyn laakiin diinta lagagama baxayo hadalka sheekha marka laba mid baa lagu xambaaraya haddii uu ka wado bidcadii weynayd ee diinta lagaga baxay hadduu ka wado hadalka daahirkiisu waa sidaa sidaas waa loo dayn karaa macnaha haddii kale uu ka wado bidcadii aan diinta lagaga baxaynin ee tii yarayd ah hadduu ka wadana marka hadalkiisu wuxuu noqonayaa muxuu ahaayey ahl qibluhu ka baxsan yahay ama ku baxsan yahay iyo diintuu ka baxsan yahay waxaa loo qaadanayaa marka itlaaqii khawaarijta nebigu ku itlaaqay oo kaleeto oo yamruquuna min addiin dariiqii saxsanaa iyo sunnadii ayay ka baxsan yihiin oo ka leexsan yihiin laakiin diintii oo dhan kamayna wada bixin oo ma gaaloobin waa sida ay axaadiista e, ku soo aroortay e, khawaarijta ee kelimadan isticmaasha yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya sooma isticmaalin nebigu sal lay waslam haddana maca dalika jumhuurtu waxay qabaan waa muslimiin see la leeyahay marka yamruquuna min addiin bimacnaa waxay leeyihiin dariiqii saxsanaa bay ka leexdeen soo ma diinto dhan bilkuliya kamayna bixin sidaas in la yidhaahdo labadaa mid waa ayb wayutaqarabu waa la dhowaanayaa ilallahi ilaahay waxaa loogu dhowaanayaa caza wajalla bilbaraa'ati ka bari noqosho ruux hadduu bidca weyn la yimaado oo bidca mukafira ama tii kaleba la yimaado markaasi ilaahay baa loogu dhowaanayaa bilbaraa'ati ka bari noqosho minhu isaga laga bari noqo waa la iska fogaynaya markaa ayb Eh, wayuhjaru waana laga haajiri oo waa laga tegi mucaamaladiisiiy la dhaqankiisa laga haajiri wayuxtaqaru waana la xaqiri watujtanabu waa laga fogaanayaa qudatuhu waa la iska durkinayaa si aynan aafadiisa soo gaadhin oo bidcadiisa iyo cudurkani suusan kuu soo gudbin maxaa yeelay eh, jeermiska bidcadu iyo inxiraafka jeermiskiisu wuxuu ka gudbid og yahay ama ka degdeg badan yahay markuu gudbahayo kuu soo gudbayo cadhada xoolaha gasha e, gudbideeda yani e, jermiska cadhadu xooluhu mujarad ay isla fadhiistaan ama ay isgaadho neeftoodubu yuu jermiska cadhadu u gudbaa marka tanna sidoo kale waay markaad la fadhiisato ood la noolaato oo e, wax ka barato oo la saxiibto ood u badato oo cadhadiibuu ku gaadhsiinaya jermiskii baa kuu gudbaya wa si jeermiskiisa marka ummadda looga looga takooro oo looga xanibo oo karantiin loogu sameeyo oo jeermiskaasi uusan dadka u soo gaadhin waa laga bari noqon waa laga haajiri waa la xaqiri waa laga fogaan saas way maanaa ayib wuxuu tilmaamayaa marka oo baab meeshaa dambe ku tilmaamay ahlusunnaha dadka ahlulbidaca ah siday ula mucaamaloon jireen ariiqatu tacaamul maca ahli lbidac see loola mucaamaloodaa sidana loola mucaamaloonaya yacni waxaa laga soo qaadayaa ruuxa bidcada xambaarsan waxa weeyaan waa muxuu ahaaye waa sidii ruux qaba oo kale cudurrada gudba ah, khaasatan ida kaana daaciyatan ilaa bidcatihi khaasatan hadduu bidcadiisa ruux faafinayaya ama madhabkii khawaarijtuu faafinayaa ama madhabkii murji'aduu faafinayaa ama madhabkii jahmiyadu faafinayaa afkaar khariban buu faafinaya oo ku ibtilaysan yahay marka wuxuu la mid yahay siduu ruux cudur gudbahaya qaboo kale ruuxa cudurka gudbaya qabaa waa la karantiilaa soo maa waa karantiil si ummadda looga qabto aafadiisa looga qabto saxaabadu saasay ula mucaamaloodeen oo cumar waa kii madaxa ka tumi jiray cumar madaxuu ka tumi jiray oo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim dadka noocaasoo kaleeta ah hajrigaasi in la fogeeyo way qabeen a'imadii salafkan ridwaanullahi calayhim kutubtooda way ku soo guuriyeen saas way macnaha xikmadda ku jirtaa marka waxay tahay kow mar ummaddii baa laga ilaalinayaa bidcadiisa iyo jeermiskiisan iyo waxaan uu isagu qabo inayna usoo gudbin oo qalbiga ibni aadamku waa iska daciif shubahaadka iyo waxaasi uu tuurahayo baa laga yaabaa inay ku saameeyaan marka waxaa loo baqayaa dadkii baa loo baqayaa markaa sidaas daraaddeed baa looga hijroonaya marna asagaa la tacsiirayaayo waa ganaax oo go-doominta lagu samaynayo asagaa la rabaa in la cadaadiyo breshar lagu sameeyo kadibna wixii ka soo noqdo oo waa tii nebigu sal lay waslam uu ku sameeyey saxaabadii iyagu bidca mayna gelina laakiin khaladku ka dhacay soo ma Eh, fi suurati muxuu ahay eh, tawba aakhirkeeda soomaahayn saddexdii ninee qisadoodu caankaeda saxaabada ahaa ee kontonka beri laga haajiray lama hadli karo salaan lagama qaadi karo iyaga muxuu ahay lama soo dhowayn karo ah, eh, ilaahay ku tilmaamay inuu markii dambe dhulku ku cidhiidhyamay ah, naftooduna ku cidhiidhyantay markii dambena ilahay toobadoodu aqbalay marka taas waxay ahayd ayagaa la tacsiirahayay soo ma marka ama ruuxa khaladka galay baa la tacsiirayaa ama ummaddaa laga ilaalinayaa eh, aafadiisa iyo jeermiskan uu xambaarsan yahay saas daraaddeed baa looga haajirayaa mar hadday sidaa tahay marka masaladu eh, eh, xikmaddeedu wax la fahmaya ay tahay waxay ku xidhan tahay xukumkeedu maadaa yatarattabu cala alhajri min almaslaxa wamaada yatarattabu cala alhajri min almadara aw ilmafsada maxaa ka ratibmaya waa iskhilaafaysaa marka min shaqsin liaakhar min xaalin lixaal min zamanin lizaman min biia libiia way iskhilaafaysaa mar waxaa jira muslimiinta ahlu sunnuhu ay xoog badan yihiin oo ruuxa ay goyn karaan oo hadday gooyaanna cadaadiis ku noqon karto mar ahlu sunnihii waaba laga badan yahayba oo awood ma lihid mar sunnadiibaa daahir ah mar bidcadii baa daahira duruufuhu waa kala duwan yihi mar ruuxan la cadaadinayo waxbuu ku qaadanaya marna in la cadaadiyo oo la gooyo oo laga haajiro waaba ka sii daraya oo mafsadada unbaa sii kordhaysa sidaas daraaddeed waxaa la fiirinayaa siday culimmadu leeyihiin aad masalada waxaa basti ugu sameeyey shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waxaa la fiirinayaa hajiriga maxaa ka ratimaya oo masaalix ah maxaase ka ratimaya oo mafaasida wa calayhi ayuu ama waajib noqon ama mustaxab noqon ama mamnuuc noqon saas way macnaa marka masaladaana waa in siyaaqeedaa loo fahmo oo aan yani waxa weeyaan eh, laga saarin asalkeedaa laga saarin waa laga maarmaan macna ayib oo mar walba hajrigu laazim mar walba hajrigu laazim saas daraaddeed buu nabigu sal lla alay waslam eh, eh, munaafiqiintii kama haajirin munaafiqiinta lama goynin oo dad badan oo galayay macaasi iyo dunuub galayay lagama haajirin oo xajrigu marka wuxuu u baahan yahay waa daawo oo meesheeda in la dhego maanta waqtigeedana la isticmaalo waar islaanta naga qabto dhawaaqaysa meerlahadasiiya marka adiga waa daawo xilliga loo baahan yahay iyo meesha u baahan in loo isticmaalay u baahantay markaasuu maslaxa yahay hajrigu haddii aan loo isticmaalinoo meeshii meel ka gedisan loo isticmaalo mafsaduu noqona markaa soo ma la fahmo saas marka hajrigu waxaa kitaab aad u fiican ka qoro risaale ah intaan arkay ugu fiican oo dawaabidaa iyo adiladeeda iyo si fiican u faahfaahiyey sheekh eh, mashhuur xasan salmaan oo risaale qayim ah waay maaqaan ciwaankeed hadda iga maqan yani alhajr wax saasoo kale ahayd eh, mar horaa iigu dambaysa ayib wuxuu yidhi marka wayutaqarabu ila allahi ilaahay baa loo dhowaanayaa bilbaraa'ati ka bari noqosho minhu xaggiisa laga bari noqdo mas'ale kaleetana meesha waa muhim inaan baraarujinno ruuxu marba hadduu muslim yahay oo uusan diinta jumlatan uga wada bixin oo diintii weli ku jiro dembi ha galo bidca ha galo ma laha wax la yidhaahdo albara'a alkuliya ma laha albara'a alkuliya gaalkaa iska leh soo maa buqdi iyo nacayb kulli a ma laha laakiin wuxuu leeyahay buqdi iyo baraa'a jus'i ah xasaba macsiyatihi wa bidcatihi saas daraaddeed baa annaas yatafaawatuun dadku waa kala gedisnaanayaan ruux walba qadarka uu sunnada u dhow yahay ayuu jacaylkiisa uu kugu leeya xaq kugu leeya noqonaya kolba qadarka uu sunnada ka fog yahayna buqdi iyo cadaawo wuu leeyahay marnabana ruuxa muslimkaa cadaawo kulli ama yeelanayo cadaawo kulli ama yeelanayo waa inay yani cadaawo juziya noqonaysa cadaawad kulliya gaalkaas kale taana waa muhim lagu baraarugo wayutaqarabu ila allahi bilbaraa'ati minhu kaakaa laga bari noqdo acmaashiisa laga bari noqdo wayuhjaru waa laga haajiri wayuxtaqaru waa la xaqiri hajriga iyo ixtiqaarka iyo waa masaa'il taciir waay taciir bay gashaa ku baraaruga meeshaas yani waxay gashaa bimasaa'il taciir tacsiirtuna sideedaba maslaxay ku xidhantay taas axkaamta shareecado dhan baaba ku xidhan ayb watujtanabu waxaa laga fogaanayaa qudatuhu qudada asalkeeda waxa la yidhahdaa baynu nii geela ku dhaca laakiin hadda marka siyaaqa la fiiriyo siduu u yaallo wuxuu ka wadaa yani jeermiska ee daacuunka watujtanabu waa laga fogaanayaa qudatuhu jeermiskiisaa laga fogaanayaa cudurka uu qabo jeermiskiisa gudbayaa laga fogaanaya fa hiya qudadu acdaa ayadaa ka tilaabid og oo ka gudbi og min qudati ljarib cadhada jarab miya mise jarib jarab ah, jarab min ghudat aljarab cadhada eh, jeermiskeeda gudbiddiisa eh, kan jeermiskiisa ka gudbid og ama ka degdeg badan xagga gudbitaanka ayib marka taasaa la ilaalinaya xikmaddii buu tilmaamayaa loo sameeyay arrintaa iyada marka waa in la ilaaliya arrimahaas eh, huluwi oo dhan la ilaaliya waxaa la mid ah huluwiga fi takfiir waxaa la mid ah alghuluwu fi tabdiic maca ikhtilaaf fi natiija yacni waxay labaduba soo galaan waxa loo yaqaano baabu alasmaa waalaxkaam ruuxan magaceebuu qaadanayaa xugumkeesa qaadanaya baabulaxkaam asmaa walaxkaam waxaa soo gelaya tafsiiqa waxaa soo gelaya tabdiica waxaa soo gelaya takfiirka in dadka la xukumo oo magacyada noocaasa la siiya faasiq waa daalim waa kaafir waa mubtadec baab waxaa la yidhahda baab alasma walaxkaam baa la yidhahda marka isaga oo dhan shareecadu dawaabid bay ugu tala shuruud mawaanic waxaa loo dejiyey quyuud baa loo dejiyey haddii marka aada quyuuddii aada ilaalin weydo fii baabi altakfiir waxaad ku dhacaysaa baynu nidhi madhabkii khawaarijta soo ma wakadalika fii baabi tabdiic dawaabideedii haddaad ilaalin weydo uluwi baad noqonaysa waxaad noqonaysaa haali fi tabdiic baad noqonaysa haali fi tabdiic waana masalo yani waxa weeye walaalaha ahlu sunnaha qaar ka mida ay ku gafeenoo ku khaldameenoo bal rag culimaa ay ku simbirraxdeen khaasatan sheekh rabiic iyo rag muxuu ahaaye culimada ka mida reer yamaneed iyo masaladaasi waxa weeye masale waxay noqotay ay aad ugu ugu ugu fududaadeen oo ku simbirraxdeen oo muxuu ahaayey huluwi badani ku jiro saas daraaddeed waxaa ka dhaxaysa ghullaad fi tabdiic iyo ghullaad fi takfiir waxaa ka dhexeeya bacdu ashabah baa ka dhexeeya meelo badan bay isaga yihiin meelo fara badan bay isaga ekaanayaan ayib oo ay ka mid tahay maalan muxuu ahaay labaduba waxay huluwi ku samaynayaan baabu اlasma wاlaxkaam o waxaa ka mid a ah maalan albaqyu cala almukhaalif cidda khilaafsan ee masaladan kugu khilaafsan inaad xadgudub iyo dulmi ku samayso oo aadan xataa mukhaalifka shareecadu waxay ugu talagashay iyo dawaabiddeeda aadan u ilaalinin ayib labaduba way leeyihi oo waxay ku xambaaraysaa waxa loo yaqaano isqaat urumuus waxa loo yaqaano isqaat urumuus ruuxan ku khilaafsan dariishadda kala baxa oo magaciisa dil oo meesha ka saar oo burburi wasiilo kasta umar isqaat rumuus waxaa la yidhaha wuxuu ahaa usluub ay isticmaaleen muxuu ahaaye acdaaduna isticmaali jirtay munaafiqiintuna isticmaaleen dadka ahlu sunnaha qaar ka midana khata'an ay mararka qaarkood ugu dhacayaan ah, ruuxa ku khilaafsan inaad magaciisa disho miduu leeyahay sheekh abu isxaaq alxuwayni xafidahu llahu tacaala uu leeyahay Eh, yani xarbu isqaati rumuus waa xarbun qadira waa dagaal aada qashin u ah inaad ruuxan ku khilaafsan oo aad tidhaahdo uun dhulka la sin sharaftiisa dil baabi'i oo haddana dagaalkaagu uusan meel kale ku wajahmine ducaadda iyo culimmadun aad ku jeesato shaqo ka dhigato oo haddana maalinba ninka ruuxa isugu xigtaan uun aad shaqo ka dhigato kii shalay aad soo kala tagteen waxaa kaaga soko maraya kii shalay aad aad aad maanta gelinka hore wada joogteen kaasaa dagaalkiisu kaaga sii adagya haddana ka markii laga tago kii saacad ka hor aad kala tagteen baa dagaalkiinu ugu sii daran yahay marka waxaa keenaya uluwigaa keenaya uluwigaa keenayo waa waa meelaha macnaha waxa weeye ay isaga egyihiin w manaa uluwiga fi tabdiic iyo uluwi fi takfiir ay isaga egyihiin waxaa ka mid a maalan dadka atbaacdooda ah oo lagu dhiirigeliyo axkaamta noocaana inay qaataan bal in xiqdi iyo shaxnaa iyo nacayb iyo loo geliyo muslimiinta intooda kale saas daraaddeed dadkan takfiiriyiinta ah ama afkaarta takfiirka ku ta'auray hadduu xataa kaa hor yimaado salaanta kaa qaadi maayo ilahay amarkii yani maalidhaweyd baa waxaan nin yaroo dhallinyarada ka mid o ah hadda afkaartan ku ta'auray arday buu ii ahaan jiray raggii muddo dheer duruusteeda dhegaysanaya buu ka mid ah shaksiyan baan u aqaan asagoo iyo laba nin isagiiyo nin ay wada fadhiyaan ayaan maalin gadaashooda ku tukanay masaajidka dhexdiisa markii salaaddii ka baxo adkaartii la akhrisanayo ayaa ninkii kale la fadhiyay nin iska caamayo ah baa soo jeesaday oo markaasuu isalaamay asagii intuu ilqoorhka saa iiga fiiriyey buubooday oo cararay dariiqa hadduu kaaga hor yimaado habeenkii markuu salaan haddana salaandana kaa qaadi maayo maxaa cuqdadda intaa leeg ku beeray xataa waa ninkaad ka faa'idaysatay waa ninkaad darsigiisa akhrisatay haddaad xataa khalad inuu khaldan yahay ad u aragto ixtiraam buu kugu leeyahay ilaa heerkaa maxaa gaadhsiinaya leanna waa la shaxniyey mushkilada shaxniga marka waxaa qaba huluwiga o dhan baa qaba hullaadda mubtadicaduna way qabaan hullaadda takfiirkuna way qabaan leanna ayagoonbaa isu haysta inay saxsan yihiin ummadda inteeda kale nunsanta saas daraaddeed in lagaa beri noqdo in lagu fogeeyo inaan lagu salaamin inaan lagaa qaadin oo waaba saas marka dambena waxaa dhacaysa taas asaga hadda uu ku samaynayo wadaadka uu waxyaalaha qaarkood ku qoonsaday sheekhiisa hadda uu la socdana berri wuu ku samaynaa waa musalsal aan dhammaanin moogta markaad hadda haddaad aada uga warhaysaan afkaarta noocan oo kale ah yacni wax weeyaan sheekh baa waxaa ku samaynaysa ardadiisi kii ardaygeesaa ku kacay ardadiisii baa isagana kusii samaynaysa kii noocaana ardadiisii baa kusii samaynaysa waa musalsal marka aan dhammaad lahaynoo hallays xukumo un hallays xukumo kaadh cas un hallaysa siiyo oo xaggee ku dhammaanaysaa waa musalsalkan soomaaliya ka jira muxuu ahaayey maalinba uun nin ha la dilo soomaaliya ha la dilo marka hore way soo dhaaftay wadaadadan muxuu ahaay reer ictisaam ha la dilo way soo dhaaftay al-shabaab madaxdoodii khilaaftay hala dilo way soo dhaaftay kuwa sii sii dila waa soo dhaaftay musalsal aan meel la ku dhammaanayni waana quluwiga waa saas haddaad akhridaan afkaartii qullaadda iyo dib aad ugu noqotaan nafsu shay waa say khawaarij u kala baxday haddaad akhridaan iyo firaqoodu markii hore mid bay ahaayeen qolaa ka baxday kuwii hore gaalaysiiyeen qoladii baxdayba haddana sii kala baxday way isgaalaysiiyeen qoladiiba haddana sii baxday way isgaalaysiiyeen dhiigooday xalaashadeen soo maare marka waxaa lagu yaqaanaa afkaarta quluwiga calaamaadkaay leedahay baa taas leanna wasatiyadii bay ka tagtay ninkan marka sheekhee barhaya dadka waxaa barayaaye ama quluwi fi takfiir baraya ama quluwi fi tabdiic baraya hadde ardadiisu wixii uu baray bay isaga kula noqonaya soo ma ilan isagaa sheekhiyadiisii wax soo baray meesha ka saaray isagana ardadiisa unbaa ka saari soo saas maa marka waa cuquubo waa waalidkaa meeshaad dhigtay bay ilmahaaguna ku dhigaa ma maqasha waa cuquubo rabbaani ah wa marka afkaarta quluwigu waxyaalaha ee ka dhexeeyo ayay ka mid tahay oo quluubta yaani waxa weeye in eh, lagu shaxniyo nacaybka iyo eh, muxuu ahay xumaanta iyo xiqdiga iyo in dadka lagu shaxniyo oo culimmada iyo ducaadiya la naco taasaa macnaha waxa weeye qawaasimta mushtaragga ka mid ah. waxaa ka mid a ah qawaasimta mushtaragga ah dacfu tanziil wاlkhaطأ fi taxqiiqi اlmanaat labadaba waa ka dhexeeya aqwaasha ahlulcilmiga iyo nuzuu iyo iyo mxuu ahaayey iyo nusuusta meesha ay saarayaan ay ku taطbiiqinayaan khaطأ waay qolana nusuustii ku soo aroortay mubtadicada ee kusoo aqwaashii ahlilcilmiga ee ku soo aroortay in mubtadicada laga haajiro baa waxay saarayaan culimmadii ahlu iyo ducaaddii ahlu ayagoo markaa moodaya inay iyagii yihiin qolana nusuustii ku soo aroortay takfiirka ayaa waxay saarayaan muslimiintii bal khaasadii bay saarayaan bal ducaadii bay saarayaan culimadii bay saarayaan xaggee wax ka qaldan yihiin labadaba waxaa ka qaldan waxaa dhici karta aayad keeneen inay sax tahay qowlka ahlulcilmigay soo qaadeen inuu saxsan yahay keenidiisa laakiin meesha ay saareen baa qalad ah wahuna waa masalada iyadana masale ijtihaadiya halkaa ijtihaadiya ka noqotaayo waa taxqiiqu lmanaat iyo tanziil baa la yidhahda in badan baan baraarujiyey masaladaas in la baraarujiyana waa mudanta waa meesha ugu adag waaye naska iyo meesha uu haysto inaad isa saarto inta badan khaladku meeshaas ayuu ka galaa waxaa ka mid a ah maalan in alisa'a ila alfaraa'id qawaaciddii iyo faraa'idii shareecada oo magacooda la dilo qoladan maalan takfiirka afkaarta takfiirka xambaarsan iyo khawaarijta ku ta'auray waxay dileen magacii jihaadka ilaa dhegtii muslimiinta jihaadkiiba dhintayba sababta waxa weeye jihaadkii suura ah wuxuu ku soo baxoy ka dhigeen wax aan xikmad lahayn oon meel ku soconin waxba xaqiijinaynin oo dadkiisii baabi'inaya oo aan markaasaa waxa la yidhi adeer hadduuse jihaad kanba yahayba jihaad yaaba yaaba kelimadiisa maqli karaba marka jihaad iyo bay isku direen qoladanina oo qullaad fi tabdiicna ayaguna waxay isku direen ummaddii iyo asalkii weynaa ee usuusha ahlu sunnaha ka mid ahaa ee mas'aladii la dhihi jiray aljarxu watacdiil aljarxu watacdiil waa cilmi aada shariif u ah oo khaasatan muxadisiintu ay si fiican qawaaciddiisa u taxriiriyeen oo dawaabid leh marka tansiilkoodan khaldan iyo culimmada iyo ducaadda iyo in la xukumo oo bidca la saaro oo axkaam khaldan la saaro baa waxay u bixiyeen waa cilmigii aljarxi watacdiil la dhihi jiray adeerjarxi baa jira tacdiilna waa jira salafkii baa laga soo gaahay annagana tii baan tabiiqinayn war cilmigii jarxi watacdiile sharafta lahaa sidan ma ahaan jira dawaabidiisii aawe cidda tansiilinaysa yay tahay waa adugu tuur un xukumka tuur sidaas daraaddeed quluwiga oo dhan waxaan doonayaa inaan idhaahdo ujeeddadaydu ay tahay ee quluwiga fi alasmaa waalaxkaam ama tabdiic ha noqdo ama tafsiiq ha noqdo ama takfiir ha noqdee qawaasim mushtaraga ka dhexaysa maca ikhtilaafin fi natiija oo ah ruuxa takfiirka xukumaya waa ka culusya midka tabdiica xukumaya laanna nin ruuxa tabdiic xukumaya wuxuu ogolyaha ruuxu inu weli muslim yahay soo ma weli waa muslim laakiin bidxuu bidxuu bidxu siinaya kaniisad diintiibuu ka saaraya labada natiijaa marka kale culus laakiin inta badan wasaa'isha iyo eh, muxuu ahay eh, axkaam fara badan waa ka dhaxaysaa waa in marka lagu baraarugo afkaarta quluwiga aada looga fogaado qur-aanka iyo sunnada iyo manhajka salafku waa manhajka wasadka khaasatan masaaisha ee eh, ku saabsan wajahatu nadarku isku khilaafsan yihin masaaisha culimmadu isku khilaafsan yihiin culimmada sunnadana dhexdooda ay u dhaxaysay iyagu isku khilaafsan yihiin masaa-isha noocaasoo kale ah khilaafkoodu waa inuu saa'iq noqdo waxa kaaga furan waa inay noqoto inaad adiga waxaad qabto caddee daliilkaaga sheeg saasaa ila xoog badan dheh laakiin axkaamta aad saarayso mukhaalifka kaa gedisan masaladuna ijtihaadiye tahay ijtihaadkeeduna saa'iq yahay axkaamta aad saarayso waa baqyi waay waa xadgudub waa xadgudub yani mihaal haddaan usoo qaadanno ninka kugu khilaafsan baarlamaan adduunka baarlamaanaadka ka jira muslimiintu ma geli karaan si ay sharka isaga khafiifiyaan wixii masaalixdoodana u soo jiitaan dariiq kalena uusan u furayn ma geli karaan mas'alo caan a ah waay culimmada islaamkuna aada looga hadlayo buxuud iyo daraasaad iyo fataawi jamaaciyo kulli laga soo saaray waay nin diidanoo yidhaahda lama geli karo iyo nin yidhaahda waa la geli karaa mas'alada noocaasi marka ijtihaadiyada haddaad dadka ku gaalaysiiso baaqi waxaa tahay gudub wada waxaad samaysaa masalada waxaad ka qabta cadde ma bannaana dhe daliilkeeda saar mukhaalifka kugu khilaafsanna dariiqa uu maray hayjad iyo meel cidlaa ma jeexayee masaladu waa masale ijtihaadiyehe sidiisa ku ixtiraam saasaan ka soo gaarhnay annaga muxuu ahaaye e, muxuu ahaaye salafkii iyo a'immadii masaa'iltan ka culculus bay isku khilaafsanaayeen masalada kuwan ka culculus waxaa la mid ah e, oo iyadana miaal noqon karaysa xarakaadka islaamiga maalan xarakaadka islaamiga manhajka xarakadu hadduu khaldan yahay oo xarakadu manhajkeedu khariban yahay oo usuushaasi ibtidaaca qaar ka mida ay ku dhacdo masalo waa laakiin sideedaba xarako iyo jamaaco dacawi ah oo maamul loo kala dambayn leh ma la samayn karaa manhajka isaga oo la sixayo laysku waafaqsan yahay inuusan tacasub ku bannaanayn walaha iyo inuu calaa asaasi aliimaan yahay wataqwa ayadoo laysla ogolyahay haddana dacwadii jamaaco iyo iskaashi ma loo samayn karaa maamulna ma loo samaysan karaa masalada noocaasoo kaleetaa masale ijmaaca ma aha laa mancanna ijmaacu ma aha walaa eh, walaa yani waxa wey ibaaxatanna ijmaacu ma aha culimmaduna iskuma raacin inay wada bannaan tahay iskumana raacin inay mamnuuc tahay lakiin maxay sameeyeen nin barri ula muuqatay nin dawaabidduu dejiyey nin waa itlaaqay nin waa diiday nin waa ogolaaday waxaad sidaas samaynaya yihiin waa fii daa'ira culimmadii sunnada waay maaha mubtadica maaha waa culimmadii sunnada masaaisha noocaasoo kalea ah marka adiga waxaad qabta sheeg taqriiri adilada sheeg ma bannaano dheh ilama qumano dheh adiladii daliili laakiin mukhaalifka kugu khilaafsan ha ku xukumin inuu mubtadic yahay hana ku xukumin inuu gaal yahay baqii baad waddaa markaa baqii baad waddaa leanna masaaisha khilaafiga ah khilaafkooduna saa'iqa yahay tacaamulkii salafku wuxuu ahaan jiray in ay nin walba wixii daliilkiisaa uu sheego cidda ku khilaafsanna u cudur daaro soo ma labadaa masalaan miaal ahaan usoo qaadanaya lakiin waa ka miaal waa laakiin qaacidadu inay sidaa noqoto ummadduna saa ku kala nabadgashaa la doonay waana inta fiqiga iyo fahamkaasi waa inta ummadda isu keeni kara waay haddii aan fiqiga noocaasa la helin ummaddu isuma imaan karto waxayna isugu imaan karaynin nin walba tiisaa la quman xertiisaa ku raacday inta kalena waa khaldan yihiin waa maa bayna mubtadic wa kaafir tage markaas xertaadii baa kugu soo hadhay xertaadiina waad iskhilaafaysaa haddana waad sii kala jabaysaa maa bayna mubtadic wa kaafir baad u kala baxaysaa xaggee wax ku dhammaanayaan marka waataan hadda tilmaamaynay waxa keeni kara waxa ummaddu inay isu timaaddo khilaafka fiqhigiisa waa in la fahmo maxaa lagu wada joogi karaa maxaanse lagu wada joogi karaa qaabkee loola mucaamaloodaa masaa khilaafiga ah taas oo la fahmo baa ummadda isu keeni karta oo salafku iyagoo isku khilaafsan masaa'il fara badan bay haddana mid ahaayeen oo walaalo ku ahaayeen oo sheekhyo iyo ardadooda isu ahaayeen masaaisha isku khilaafsanyiin masaa'il cululus baa ku jirta oo meelo culus taabanaysa haddana maca daalika masaaishu ijtihaadi waay haddaan sidaa la yeelin khilaafka lama soo abjari karo marka dambana diimuu isu bedeli iyo ummadda in la kala tago marka si guud waay mxuu ahaayey masalada si guud inaan u tanaawulo ayaan mxua iska jeclaaday maadaama ay fidnadu hadda taagantahay fidnadu taagan tahayoo aaf haysata ay tahay ummadda xoogaa inaan qawaaciddaasi ka bixiya ayaan jeclaaday hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm